بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم fii baabi lacni aakili الribaa wa muukilihi lacni aakili الribaa ribada qofka cuna lacanadda la lacanaday wa muukilihi midka cunsiinaya ee ugu kaalmaynaya ama siinaya yuunan cuninbe ee qofka ugu kaalmeeyana asaguna malcuun inuu yahay oo la lacanaday lacanaduna waxaa weeye aldardu waalibcaad can raxmat illaah qofka oo laga fogeeyo naxariista ilaahay wixii dembi oo macsiyo ah oo lacanad ku soo aroortana oo qofka la yimaado lacanad in la lacanado la sheego la lacanadana waxay tusaysaa inuu ninkaa la yimid ama qofkaas inuu la yimid kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ah toobad nasuuxa ah shuruuddoodii oofsatay in lala imaada mooyeene uunan waxba qofkaasi dembigiisa khatar oo ugu jiro dembigaa inuu la yimid bay tusaysaa marka ribadu waa dembiyaha waaweyn ee kabaa'irta bal nabiga calayhi salaam wuxuu ku daray asabcu almuubiqaat toddobada dembi ee u waaweyn ee kabaa'irta alishraak biاllaah shirki ilaahay loo sharig yeelo ayaa u horeeya waxaana ka mida ribada cunideeda ka mida dembiga ribada iyo cuquubada qofka muraabiga ee rabada isticmaalo sida qur-aanka iyo sunnadu ay u adkaysay wax loo adkeeyey ma jirto shirkiga ka ahayn xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih xarbo iyo dagaal ayuu ilaahay iclaamiyey iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka ribada la imaado ee aan ka soo noqonin een ka laabanin bale qofka ribada intuu la imaado haddana mar kale ku noqda inuu naarta ku waari buu qur-aanku sheegayaa saa darteed dembi weyn oo kabiira ah weeyaan oo ay tahay muslimiintu inay kaiska badbaa ka ilaaliyaan oo iska dhowraan meelaha laga baqaayo inay ka imaataan la iska dhowro way ka mid tahay mucaamalaadka albunuuk aribawiya lala macaamilayo diimaha laga qaadanayo ee dulsaartu ay saaranayaan waxyaalaha faraha badan ee lagula dhaqmo bunuugta ribowiga ah ee ribadu ay ka timaaddo bunuugta ribowiga ah in la tarwiijiyo oo la maamuuso oo laga maaratay wax laga furto oo ayadoon daruuray jirin xoolaan ku ilaashan ayna jirin inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay oo aan lala macaamilin waxaan xasuustaa wuxuu magaaladan bangiga ugu weynaa ee ribada ahaa intuu kastam iyo dad macamiila intuu waayey gurigii uu lahaa uu gaday gurigii uu lahaa milkiga uu lahaabuu gaday waxba markuu ka socon waayey muslimiintii markay ku baraarugeen oo dacwadii iyo saxwadii ay qaateen oo wax weyn ka socan waayey buu wuxuu yidhi laa faa'ida wax faa'ida haddaynan lahayn waan iskaga tegaynaa bangigii waaba la gadayba gurigiisii maca alasafi shadiid sanawaad kadib bangigii wuxuu ku soo laabtay gurigii naftirkiisii isagoo weliba kira u galay isagoo kira u galay oo macaashkiisii iyo faa'idadiisii iyo dadkiisay u qaabileen aad yaabayso marka intikaasa iyo noqod weeyaan muslimiintu ay dib u noqdeen nabigana calayhi salaam ilahi wuxuu ka magan galay allahuma innii acuudu bika alxawr bacda alkown qofka muslimkaah inuu horey u socdaa la rabaa ee inuu dib u laabta ma aha isagoo diintii fahmay oo diintii maqlay oo diintii dhegaystay in adduunyada iyo shahawaadkeeda ay ka badato oo marka dambe wax caadi ay la noqoto horumar iyo xabaaro uu ku tilmaamo waxay tusaysaa qofkaasi iimaankiisa dacfiga gaaray ayay tusaysaa hore inuu socdaa la rabay walow shi'naa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah ayuu noqonayaa qofkii isagoo diinta yaqaana dib u laabtaa waa qof hawaraac ah marka waxaa lagu shabahay famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath arkaayna xayawaan aad khasiis u ah laysa lanaa mahalu saw nabigu calayh salaam annaga haddaan muslimiin nahay tilmaan xun ma liyihin qofkii tilmaan xun lagu sameeyo lagu tilmaamo waa qof ka leexday dhaqankii islaamka iyo waddadii saxdeed marka ribadu waxay baabi'isaa dhaqaalaha iyo akhlaaqda waxay kale oo ay tusaysaa qofka muraabiga inuu yahay qof ku nool dadka kale dhiiggooda ku nool iyo kasabkooda dabaqadii hoose ee hoosaysay ee dakhligooda iyo wax soo saarkooda u yaraa yaa ku baaba'aysa markay dadka dhaqaalaha leh iyo bunuugtu ay macaamilaan wixii bunuugtu ay qaadanaysay ee dulsaaraheed ayaguna waxay dadkii lacagta lahaa sii dulsaarayaan dadkii hooseeyey tadahum baa marka imaanaya iyo khalaa'ul ascaar sicirka oo kor u kaca marka waxaa imaanaya maxqi baa imaanaya iyo xoolihii inay baaba'aan qaala raximahu اllahu tacaala xadaanaa cuhmaan bin abi shayba abu bakr bin abi shayba ay walaala wa isxaaq bin ibraahim alxandali ibnu rahawayhi walafdu licuثmaana lafdiga xadiidka cuثmaan baa iskale qaala isxaaq isagu wuxuu yidhi akhbaranaa wa qaala cuثmaana xadaanaa ayuu yidhi waa laba siiqo oo min siiqi اladaa ka mida xadaanaa sii fiican xadaanaa jariir jariir ibn cabdilxamiid اdabi can mugiira ibnu miqsam ilbabi isaguna qaala sa'ala wuxuu weydiiyey shibaakun shibaaka dabbi alacma maata sakiiran bay leeyihin maata shaaban maata shaaban shibaak adabbi nacam sa'ala shibaak baa wuxuu su'aalay ibraahiima ibraahiim buu weydiiyey ibraahim ibnu yaziid anakhaci iyuu masalada xadiidkan weydiiyey ku saabsan ribada faxadaanaa ibraahim baa noo warramay mugiira saaleh can calqama buu ka warramay calqamata bnu waqaas can cabdillaahi bni mascuud alhudali qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu lacana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu lacanaday aakila ribaa ribada mid ka cuna wa muukilahu iyo ka ugu kaalmeeya ee cunsiiya ee u sahla asagana malcuun weeyaan lianna icaanatu lmacsiya macsiya weeye macsiyada qof lagu kaalmeeya iyaduna waa macsiya waa dembi waridaa cani lmacsiyati macsiya in qofka uu macsiyo ka raadli noqdona isaguna macsiyo weeyaan walidaalika ayuu ilaahay wuxuu amray qofkii meesha uu joogo ay dunuub iyo macsiyo iyo ka dhalato aan reebi karin inuu iskaga kaco oo uuna sii fadhinin inuu iskaga tago ayaa la amray waqad nazla calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum falaa taqcuduu macahum inakum idan milahum inakum idan milhum ayagoo kalead noqonaysaan inakum idan ayib ayagoo kalea tiin bu ilahi leh subxaana wa tacaala nacam falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi adaalimiin aayaddii kale oo kiilaha ilahi subxana wa tacaala dadka daalimiinta ee xumaanta ku jira markaad ogaata kadib hala sii ha la sii fadhinin oo hala sii joogin liannahu waxay noqonaysaa inaad ka raadli tahay dembigii marka qofka wuu la wadaagayaa marka ribada qofka cunay iyo ka uu kaalmeeya labadaba waa la lacanaday qaala qultu waxaan ihi wakaatibahu wa shaahidayh ka qoray iyo ka labada makhraatiga u ah iyaguna ma ku jiraan qaala inamaa nuxadiu bima samicnaa waxaan maqallo unbaan anagu sheegaynaa buu yidhi waxaan maqallay ayaan sheegaynaayoo intaa umaan ku kaaftoomaynaa laakiin ziyaadadan wakaatibahu wa shaahidayhda ah waa ziyaado saxiixa oo maqbuula ah, oo way jirtaa qofka karaaniga ee ka shaqeeya ee foomamka buuxiye ee sahlaaya ama codsiga qofka camiilka uu qoraaya iyo kuwa maqhraatiyeedka ahe laleeyahay damiinkeena iyagana leeyahay waa keenaya anaga damiinka ah. intaba waxaa weeye waa lasla lacaanaday waa lasla lacaanaday qaala xadaana moxamed ibnu sabaax abu jacfar wa zuhayr bnu xarbi abu khaytama wa cuثmaan bin abi shayba qaaluu xadaanaa hushaym ibnu bashiir alwaasidi qaala akhbaranaa abu zubayr moxamed ibnu muslim bnu tadrusin can jaabirin بن cabdillaahi bni camr bni xaraam qaala jaabir wuxuu yidhi lacana rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu lacanaday sala allahu caleyh wasalam aakila ariba qofka ribada cuna iyo wa muukirahu ka cunsiinaya uu kaalmaynaya wa kaatibahu ka qoraya wa shaahiday waa kaas labada makhraatiga ka iyo ka badanba wixii makhraati ahoo annagaa marag oo aha annagaa damiin u aha inta wuu soo galaya wa qaala nabigu wuxuu yidhi hum sawaa dhammaan way siman yihiin marka almubaashir waalmutasabib waalmuciin ka la baashiray dembiga iyo ka sababta ugu noqday ka ugu kaalmeeyey hum sawa inta waa isku mid we isku mid weeyaan markaa aniga ma samaynin iyo kuma jirin iyo ma qaadanin qofkaa ku badbaadi maayo ku baxsan maayo munkarka inaad inkirto inaad iskagaba tagto meesha ayadaa inaadan qofkan u kaalmayn oo garab u noqonin arrimahaas oo dhan baa kuu bannaanayd laakiin qofka hadduu uu qayb ku yeesho qaybta asagana waa leeyahay dembigiisi walciyaadu billah baabun wuxuu ku saabsan yahay akhdi alxalaal in xalaashii la qaato wa tarki shubahaat waxyaalaha mutashaabihaadka ah ama mushtabahaadka ah mushtabaha ah mushtabah yani hayra waadix xilan wa taxriiman wax xalaal iyo xaaraan wuxuu yahay aan caddayn yaa la dhahaa mushabihaad la dhahaa dayib ama shubahaad la yidhahdaa taa in layskaga tago ayaa laysfarayaa marka waa haddii baabkii ribada iyo wixii ku gaaraa o dhan haddii laguu diiday xalaal cad baad heli kartaa waana waasac oo xalaashii baa kaaftoomi kartaa xalaal qofka ku aftoomi karaa maaha qofkii qof meel uu ku macaamili iyo si kaleo ku tijaaraysta ma waayin xalaashoo cad baa taalla marka xaaraan cad qofka yodhan aadin wixii xaaraan iyo xalaal loo kala garanayninna ixtiyaad iyo taxadar diintiisa intuu qaato ha iskaga fogaado intuu xaaraan ku dhici lahaa ha ka tago qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bnu numayr alhamdaani qaala xadaanaa abi cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa zakariya ibn abi zaa'ida can shacbiy caamir bnu sharaxiil shacbi can nucmaan بن bashiir nucmaan بن bashiir ibnu sacdin radia allahu canhuma saxaabiyu ibnu saxaabi saxaabi saqiira wey nucmaan بن bashiir radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi samictuhu yaquul qaalada marka waxaa wata ashacbi samictuhu waan maqlay nucmaan yaquulu asagoo leh samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqloo yaquulu leh waahwaa annucmaanu nucmaan wuxuu foorariyey oo ishaaray biisbicayhi labadiisa farood ilaa uduunayhi labada dhagood intuu labada dhagood faraha labada farood dagaha ku fiqay wuxuu yidhi samictu rasuula allah yacni si uu u hubo u xifdisan yahay adkayn u adkaynayo wey dhagaha wax lagu maqlaa ina alxalaala buu nabigu yidhi xalaashu bayinu way caddahay wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinu way caddahay xalaashu way caddahay cuntooyinkan aan cunaynay iyo sharaabkan aan cabaynay iyo waxaan aan isticmaalaynay mucaamalaadka in badan oo ka mid ahaan lagu marganayna xalaalnimadeeda iska caddahay hadalba ka oolin xaraamtuna in badan baa cad ayaduna oo la ogyahay hadday ribo noqoto hadday qishi noqoto hadday kadib iyo been noqoto haddii aragto firo xun ay noqoto haddii ay noqoto ziino iyo macasiyo hadduu qatli noqdo hadduu qadfi noqdo iyo qof wax laga sheego xaraam mubayin xaraamtu way caddahay wa baynahumaa labadaa dhexdooda waxaa ahaaday mushtabihaat arrimo iyo umuuro mushtabihaada ah. oo aan caddayn waxay shabbahaysaa xalaasha xaaraamtuna way shabbihi ma kala cadda arrimaha noocaasoo kalea laa yaclamuhunna ma ogo kaiirun min annaas in badan oo dadka ka mid a ah, ma yaqaanaan oo laa yaclamuuna ma garanayaan mushabahaadkaas ama mushtabihaadkaasi maxalalba ama xaaraama ma garanayaan haddaadan garanaynin marka intaad xaaraan ku dhici laheed taxadar baad qaadanaysaayo waa iskaga tegaysaa laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dadka intooda badan ma garanayaan inta badanna waxaa weeyaan cawaamu lmuslimiin muslimiinta caamadooda iyo dadka culummada ee dalabatulcilmigaen gaarin heer ay ijtihaadwax ku ijtihaadaan oo arrimahaasi ay gaaraan meesha la raacinayo garanayn oo maalan cilooyinka qiyaaska cilladii iyo ilxaaq alfuruuci bilusuul iyo cilada jaamicada iyo xas aan garanaynin ama maqaasida shareeca aan garanaynin ama qawaacid alcaama aan fahmaynin arrimaha noocaasa qofkaan aqoonin asaguna laa yaclamuhuna kahiiru min annaasi buu soo geli saa darteed in laga gaabsado weeyaan haddii wixii xaaraan cad aynan ahayn xalaal cadna aynan ahayn laakiin xoogow ishtibaah iyo shaki uu soo galo <clears throat> iskaga tag walimu maa xaka fii sadrika wa an yaطalica annaasu calayk wa in aftaaka annaasu waaftowk dadka qaar ha kuu fadwoodaano waxba dhibaato malaha ku dhahaanee haddiiba hadalba la geliyey iskaga fogow qalbigaada wixii ku jiro oon ku xasilaynin xagga dembigaad raacinaysaa weeye laa yaclamuhuna kaiiru min annaas dadka intooda badan ma yaqaanaan faman itaqa shubahaat waxyaalaha shubahaadkaa qofkii ka dhowrsada oo yidhaahda waxaan iima cadda aniga kol hadduun ii caddayn oo xalaalnimadiisana caddayn xaaraan intaan ku dhici lahaa bannaankan ka mari qofkii yidhaahdaa qofkaa waa qof waraca oo taqi ah oo naftiisa badbaadiyey istabraa wuxuu ilaaliyey oo beri yeelay bidiinihi diintiisii dembi inuu ku dhaco oo ciqaab xag alla oga timaado waa ka badbaaday wa cirdii sharaftiisina waa badbaadiyeyoo in dadku ay xantaan oo wax ka sheegaan oo ay dacniyaan waa ka badbaaday oo la yidhahdo qofka waxa uu qaadanayo waa wax wanaagsaneed wax unbuu sameeyo in la yidhahdo sharaftiisina waa ilaaliyey dadka dhexdooda diintiisana waa ilaashaday oo aakhare waxba loo qaban mahayo maxaa yeele waa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka di wey wixii ku shaki geliya iskagaba tagba waxaan shaki lahaynoo iska cadbaad heli kartaaye xadiidku waa xadiid cadiima wey oo uu ka mid yahay waxyaalaha axaadiista la yidhaahdo midaaru lislaam islaamka wuxuu ku wareegaa axaadiis dhowr ah ayaa la sheegaa in alxalaalu bayinu walxaraamu bayin iyo alacmaalu biniyaad iyo ibnu xusn islaam mar tarku maa laa yacniihi iyo laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsihi iyo arrimahaas xadiis baa jirta jawaamicu kelimi nabiy nabiga jawaamicu kelimtiisa ka hadaladii yaryaraa kelimaadka koobnaa ee nabiguna calayhi salaam uu ku hadlay macaani fara badan iyo axkaam badan iyo murti badanna ku xabaallaa ee xumbaarsanaa ayuu ka mid yahay xadiidku oo qofka asaga xadiidkan qaataa qof xaaraan ku dhacay ma noqonayo waa iska ilaalinaya laakiin qofka hadduu indhaha isku qabto oo yidhahdo xaaraannimadeeda ma caddo iska qaato de waa kana waad aragta xadiidka soo socda qaybtiisa dambe waman waqaca fi shubuhaat qofkii shubahaadka ku dhaca oo yidhahda xaaraan cad maaha a xaaraannimadeeda itus dhaha waqaca fi lxaraam xaaraan buu ku dhacaaya karaaci buu maxaa yeelay miaalka inuu xaaraan ku dhici xaaraannimana kuma cadda maca daalika qofkii sameeye xaaraan buu ku dhacay sababtu waa tano waa la caddeeye nabigu miaal xayi ah oo maxsuus ah ayuu noogu miaaliyey wixii macnaha ahaa ee macquulka ahaa dayib waqaca fi xaraam raaci buu la mid yahay qof xoolo la jiro yarcaa raaci xoolihiisii xowla alxima meelaha sharmooyinka ama beeraha ee dadku ay ooteene ay xidheen ayuu xoolihiisi agagaarkeeda xoolaha ku raaraacaya markii dee bannaankii kore uu iska angego dhulka beertaa waxaa ku dambeeya qoyaankii baa ku dambeeya iyo caleentii iyo doogii caws baa ka muuqda xoolihii waa gaajaysan yihiin kamaada fogaynina agtoodaad ku raacday yuushiku marka waxaa dhow an yartaca fiihi inuu daajiyo marka dambe ama qasad buu u geli ama xoolihii baaba ka jabsanaya oodii oo beertii geli marka waxaa yeelay isagii baa ku soo dhowaaday soo hadduu fogaan lahaa beerta ayadaa dhibaato uma geysteen hadha waxaa imaanaya in xoolihii laga qaato in asagii la qabto in dhibaato iyo khilaaf uu imaado ayaa imaan waxaasoo dhan maxau sababa yarcaa xawla alxibaar sidaasoo kale weeyaan qofka waxyaalahaan caddayn xaaraannimadeeda oo uuna hubin uuna caddayn karin qofka ku wareegaysta ee sameeya qofka asaga ah suu u socdo marka dambe xaaraantiiba ku dhacaya xaaraantiiba ku dhacayaa tasaahulka iyo fududaysiga u fududaystay xaaraan buu marka dambe ku dhacaya alaa wa inna likulli melikin boqor kasta ximan buu leeyahay meel u ooban oo laga gelaynin oo aan xoolaha caamka ee dowladda lagu ilaaliyo lagu xanaaneeyo ama madaxdaasi ay xoolahooda gashadaan alaa wa ina xima allah ilaahay lamagelaydiisu maxaarimuhu xaaraamta weeyaan wixii maxaaraan ahaaboo dhan ilaahay ood ku wareejiyey oo uu wasaa'ishii iyo waddadii ku gaarsiin laheed oo dhanba ka hor istaagay oo yidhah u dhowaanin tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha baa layidhi ha iskugu dhowaanin baa layidhi ha ku dhicina lama dhihin xuduuddaa ilaah iyo muxaramaadka ha ku dhicina lama dhihine ha u dhowaanina layidhi marka xuduudda iyo ximaha iyo ooddaa ilaahay uu ooday ee macaasida iyo dunuubtii ku oodan tahay wixii waddo ahaa ee ku qaadsiin lahaa oo dhanba iska ilaali saddan lidariica si aadan ugu dhicin xaaraam cad aadan ugu dhicin alaa wa ina fi ljasadi jidhka bini aadamka waxaa ku jira mudqatan cad hiliba oo inta larugoo kaleah wax la rugoo kale ah idaa salaxad salaxad iyo saluxad labada waa la xarakeeyaa idaa salaxad hadday mudqadaas iyo cadkaas uu hagaago caafimaad qabo oo uu hagaagsan yahay salaxa aljasadu kulluhu jasadkao dhan waa hagaagayaa waidaa fasadad mudqada hadday fasahaddana fasada aljasadu jasadkii baa fasaaday kulluhu dhammaantiis alaa wahiya alqalbu qalbiga weeyaan xubintaa yar ee qalbiga la yidhaahdo af carabiga af soomaaligana wadnaha la yidhaahdo wadnahaasi waxaa weeyaan waa sayid alacdaa xubnaha kaleo dhan buu madax u yahay oo sayid u yahay qalbigaa hadduu yahay qalbi muniir ah hidaaye ay ku jirto iimaan ku jirto taqwo alle ku jirto cabsi alle ku jirto xubnihii inta kaleo dhanba waduu marinaya xagga salaaddii buu ku keeni masaajidkii xumaantii buu kaa reebi taqwadaa ilaahay qalbiga uu kuu geliyey iyo qalbigaa caafimaadsan xubnihi intooda kaleo dhanba waa la jidayaa isagaa melikulacdaa laakiin hadduu fasahaado qalbigii oo shirki iyo nifaaq uu galo oo uu galo amraad lquluub cudurrada qalbiga galo uu galo xubnaha intooda kale waa jiranayaan xubnaha intooda kale waa jiranayaan waad aragtay qofka gaalkaa ah, kaniisada ama shirkiga iyo ilaahay kayrkii ku jiraya intaasoo sane ku dhex jiray markuu iimaan qalbigiisa ka taabto oo ilaahay hidaayo qalbigiisa uu geliyo asagii islaa asagii ayaa arkaysaa oo masaajidka dhex fadhiya ayaad arkaysaa maxaa xubnahan soo kaxeeyey oo sharka ka soo leexiye oo khayrka keenay qalbigaasaa isbedelay isbeddel ku dhacay ilahay hidaaya iyo nuur buu geeyey ilaahayna qofkuu hidaayo la doono qalbigiisuu nuur geliyaa faman yuriid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam alaa wahiya alqalbu qalbiga weeyaan marka qalbiga in aad iyo aad ihtimaam loo siiya loo baahaya oo qalbiga laga shaqeeyo oo ikhlaas iyo iimaan iyo alla ka cabsi iyo muxuu ahaa tarku shubahaad arrimahaas qalbiga in lagu ilaaliyaa loo baahanya markaasuu qalbigu nuuraya oo iftiimaya oo iimaanku badanaya oo ziyaadaya kulama iimaanka uu ziyaadana acmaashuna way sii ziyaadaysaa qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic bnu jaraaxa waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana ciisa bn yuns qaala xadaana zakariya bihada isnaadi mila xadika horan soo maray ciisa bn yusuf mutaabacana qaala waxadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana jariir ibn cabdilxamiid can muطarifin wa abi farwat alhamadani xadana qutayba bnu saciidin qaal xadana yacquub yani ibn cabdiraxmaan alqaari can ibni cajlaan almadani moxamed can cabdiraxmaan bni saciidin kulluhum can shacbiyi can nucmaan bn bashiir can nabiyi sala allah aleh wasalam bihada alxadiid hayra ana xadiida zakariya zakariya riwaayadiisu isagu atamu yaa taamsan min xadiiihim kuwan kale ee raacaya xadiidkooda waa agtaru ka badan riwaayatu zakariya atam buu ku leeyahay ah, riwaayatu zakariya atam soo maray zakariya eh, wuxuu ka warinay shacbi buu ka warinay camir bin sharaxiil ashacbi ayuu ka warinayey dayib marka dadkaas shacbi ka warinaye kale sida cown bin cabdilaahi iyo nimankaas kale eh, eh, ibnu cajlaan muxuu ahaa ninka la yidhahdo cabdiraxmaan binu saciid iyo raggaas ayaga ahee farwat ramadaan kuwaas waa laga taamsan yahay ilaa qawlihi laga dayib atam wa akar qaala xadaana cabdulmalik bnu shacib bnu lays bnu sacdin qaala xadaanii abi شucayb بن leyث can jad alayث بn sacdi qal xadaثna khaalid بn يزيid qal xadaثanii سacيid بن abi hilaal can cwn بn cabdالlah can caamir الshacbi anahu samca wuxuu maqlay nucmaan bn bashiir ibn sacd radia اllahu canهuma saaxiba rasuuli الlah saxaabiga nabiga alayه الsalaam wa huwa yakhdub الnaasa dadka u khudbeynaya bxms magaalada xems la yihahdo shaam ku taalla ayuu khudbe ka akhrinayay wa huwa yaquulu wuxuu dhahayay samictu waxaan maqlay rasuul allah nabiga calayh الsalaam oo yaquulu la alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin fadakara bimili xadiidi zakariya can الshacbi ilaa qowlihi yuushiku an yaqaca fiihi qofkii xoolaha ku raaca meel dowladdu aynan ogoleen oo meelaha hadda baagga la yidhaahdi iyo meelaha oodan ee dowladdu ilaashato qofka asaga maalin dambe waa la qabtay waad maqlaysaa waa la qabtay xoolihii buu beerta geliyey iyo cawskii iyo doogii waad maqli bannaankaada haddaad marto maadan arrintaasi waad ka badbaadi laheed baabu bayci lbaciiri neef geelah oo la gado waistinaa'i rukuubihi gaadiidsigiisana lasoo reebto la shardhisto istinaa macnaa ishtiraat yani qof baa neef geela uu lahaa buu qof kale ka gatay marka wuxuu yidhi waan kaa gatay iibki waa noo asaxay laakiin neef kale isagaa reerkii baa guuraya inaan ku guuraan rabaa oo meel ku dego kadib baan kugu soo wareejini ayuu yidhi safar baaba nahay markaan ciddi tagaan kugu wareejin hadda anaa saaran oo u baahane arrintaas shardiga asagaa iyo istitnahaasi waa bannaan yahay xadiidka jaabir radi allahu canhu soo socda ee soo noqnoqon doona ayaana caddaynaya shuruudda beyca waxa weeye qaarna waa muxaram qaarna waa bannaan tahay ayu shardin laysa fi kitaab illahi fahuwa baatil baa u qaacida ah xadiidka nabiga calayi salaam wixii maqaasida beyca iyo ka hor imaanaya ama jahaale iyo harar iyo keenaya ayaan la ogoleen qaala xadaana moxamed bn cabdillaahi bnu numayr qaala xadaana abi cabdullahi xadaana zakariya can caamir bni sharaxiil shacbi shacbigaan soo marina wey caamirku ayb qaala xadaanii jaabir bnu cabdilah inahu kaana yasiiru jaabir wuxuu socday calaa jamalin riti dushii lahu asaga uu lahaa ilan baciirku waa ismu jinsi oo waxaa loo isticmaala lab iyo badi geela labadaba baciir waa la dhahaa laakiin jamal markii la dhaho waa riti naaqa markii la dhahana hal weeye marka riti buu saaraa ritigaasoo qad acyaa noogay ritigii baa daalay dhaqaaqi waayey socon waayey zaxdi bilaabay fa araada wuxuuba damcay an yusayibahu inuu iska sii daayo dee neefkii aad wadatay hadduu kuu socon waayo adigana aad wadi weydo halkaasaad kaga dhaqaaqaysaa fa araada an yusayibahu waa iskaga tegayaan wax dhibaataana kuma soo gaarayso laakiin waxay leeyihin culummadu markaad ka tegayso hadduu meel caws iyo doog leh uu yahay oo uu neefkan aad leedahay alilaahi wuu iska noolaan karaana isagoo nool baad ka tegi haddii aad u arkayso inuun xayaatadii ay ku sii adkaan doonto oo silac iyo saxariir iyo sakaraad uu mari doono oo meesha ayada wax cunana uu waayi dhulkasa u fadhiya u sakaraadayo u yeedhayo ay nafta ka bixi doonto waa la gawracya intuu gawracu iskaga tegaya sidaa wey way yaqaanaan reebaadyuhu xoolaha markaa neefka dhaqaaqi waaya socon waaya iyo waa laga gawracba kasaa iskaga tegaya fa araada an yusayibahu oo weyd oon waxba laga cunan lahayn inuu iska sii daayuu damcay ilaan ratigii safar baa lahaayoo dadkii uu la socday buu ka hadhay marka intuu iska sii daayo ka kadaba inuu faraha ka qaado lugeeyo qaala falaxiqanii waxaa isoo gaaray annabiyu nabiga sala allahu calayh wasalam baa isoo gaaray nabigana caadadiisa waxay markii la socdo socdoo safar la yahay gadaal buu ciidanka ka socon jiray sala allahu aleyh waali wasalam waa tawaaduciisa kow iyo siduu nabiga calayhi salaam uuna haba yaraatay isweyneyn iyo iskorraysiin midna uunan ugu jirin isagoo rasuul allah oo dadka dhanba ka korreeya oo khayru khilqillaahi ah sala allah aleh wasalam gadaal buu ka socon jiray waxaa kaloo ku jirta xikmad ah in jeyshka iyo ciidankaasi kuwada tabarta daran uu la socdo oo waa gadaal buu ka soconayaa qofkii socon waaya iyo qofkii maaragtay hara iyo arrimahaasuu ogaan dadka iyo ciidanku nabiga mar walba u lughaynayaan laakiin isaga hadduu hor socdo qof walba rasuulka gaar buu dhahaya sala allah aleh wasalam gadaal buu marka ka socon jiray calayhi salaam laakiin markii dagaalka la galo oo xarbaha uu imaado nabiga calayhi salaam qofka u horreeyuu ahaan jiray saxaabigu waa kii lahaa idaa xamiya alwatiis markuu dagaal ku adkaado qofka noogu geesisan wuxuu ahaa qofka nabiga garab socda sala allah aleh wasalam ka noogu geesisan buu ahaan jiray ka horrayn jiray rasuulka calayhi salaam ashjacu nnaas buu ahaa haddii laakiin la socdo nabigu gadaal dadka soo wadi jira oo soo hawadin jiray waa sifatu lqaa'id qaa'idka sifada lagu yaqaano weeyaan naajixa ah in dadka kuwooda tabarta daran uu la socdo xataa markuu salaada ka hadlaya nabiga calayhi salaam nin saxaabi oo yidhi nabi allow ijcalnii imaama qawmi anta imaamuhum waqtadi baadcofin buu ku yidhi imaam baad u tahay laakiin ka ugu daciifsan ku dayo dadka aad tujinaysa ka u tabar daran ee aan istaag dheer istaagnaan karin salaada u sahloo wixii tabartiisaanu ku tujiya dadka buu nabiga sal allah alay wasalam wuxuu leey falaxiqanii nabiyu nabiga calayh salaam baa isoo gaadhay fadacaa lii waa ii duceeyey wa darabahu ritigiina waa garaacay wuxuu iskugu daray nabiga calayh salaam alla bari ritigasa inuu ilaahay caafiyo bogsiiyo jaabir ducadaasu siiyey iyo ushiisa nabiga intuu qaato inuu ku sameeyo dhacni iyo nakaasi ku sameeyo uu ritiga asagaa qudeeyo oo ku dhufto ushii markaasaa wixii cajisahaa iyo xanuunaha saaraaoo dhanbaa ritigii ka baxay ka kacay markaasuu fasaara socday sayran socod lam yasir milahu asagoo kale uuna soconin hadi mujiza min mujizaatihi alayh salaam mujizaadka nabiga wey waana baraka min barakaatihi barakadii nabiga alayh salam barakihii ku dhacday taabashadii uu nabiga taabtay usha u kutaabsiiyeyba khalaas wixiisa haraa waa ka degay qaala bicniihi biwuqiya markaasuu haddana nabigu calayh salaam la gorgortamay wuxuu yidhi ratigan iga gad hal wuqiyada arbaciina dirham iga sii qultu waxaan idhi laa maya laadaasi laba ixtimaal maya iiba igama aha u kama gadi karo iyo ma ahe inuu xishooyo le nabiga low kaaba gadi wax maaragtay tusaaya way soo arooreen inuu marka hore ka maagay inuu gata baratigii walidaalika abtigii baa arki doonnaa oo ku canaantay maxaan u gada ratigi leh iyo ma ahe inuu ka hadlaayay rasuul allow khudhu qaadaba bacda riwaayaat soo aroortay uma qaala nabigu wuxuu yidhi bicidrihi iga gad buu yidhi oo way bannaan tahay alilxaaxu bilmusaawama yacni gorgorada qofku waad ku celin kartaa war iga gad war iibi waad dhigi kartaa ilaa ma soo gelaysa su-aashii la diiday ee ilxaaxeedana sii xumayd ma ahee waa masala mumaakase iyo beec ku saabsan weeye marka bicnihii iyo gad fabictuu markii dambaan ka gaday biuuqiyatin hal wuqiyadaan kaa siiyaa irinaba alla afartan dirham wasnu arbaciina dirham baa wuqiya la dhahaa wastatnaytu waxaan soo reebtay maxalu shaahidki weeye xadiidka waxaa loo keenay wastatnaytu waxaan istinooday oon shardhistay calayhi irtigani xumlaanahu inuu aansaaraado u xumbaaro ilaa ahlihi ilaa reerkayga ka tagayo ilaa reerkaan ka tago ritigan waan saaraanaya nabi alla waan gaadiibsanaya ilaa carabtu geela way fuuli jirto way intifaacsan jirtay sidanoo kale maaha innaga geeliyaad ku dhex jirto qofkii uu tabar daran yahay daalan yahay ooman yahay qodax mudday dhutinaayo yuu haddana geela iska daba soconaya iska daba soconaya waxaa intaa leega ilaahay uuna siiyey xooga badan oo haddaad dusha ka fuusato si oo kale unaad ku tahay waxba oad dareemaynin dusha inaad ka fuuso oo tuurta haysato ayaa la rabaa ood geela ku raacdo ku arooriso ku faafiso ku xarayso ayaa la rabaa oo adoo nasan aad reerka tagto inaad maantao dhan marka ciddiyahay kaa baxaan oo dhagax aad maantao dhan ku gufato ood ku dhufato oo adoo tacbaan oo sakaraad hadda waad dhulka ku dhacdo lama rabee inaad isticmaashaa la rabaa ninkii nabiga alayh salaam uu arkay asagoo hasha daba socdana wuxuu yii irkabha hataa hadiya bay ahaydoo xaramkaa loo waday irkabha wayxaka oo ku yidhi marka daba canaanta rasuulka alayhi salaam marka wuxuu yidhi hashaydan ratigan waan kaa gaday laakiin madiina waa ku gaadhaa buu yidhi falamaa balaqtu markaan gaadhay madiina ataytuhu waxaa nabiga oola imaaday biljamali ritigi fanaqadanii waa ii miisay waa ii kaashgareeyey amanah lacagtiisii buu si naqdi oo maarata xaallaa ayuu isiiyey oo fartigayga siiyey waa ii xisaabay hal wiqyadood iyo ziyaada la siiyey uma rajactu markaasaan laabtay anoo lacagtii watartigiina nabiga u xidhay fa arsala fii aatharii raadkaygii buu nabiga dad ka soo dabadiro wuxuu yidhi jaabir igu yeedha faqaala markuu jaabir ku soo noqday nabiga calayhi salaam isagoo oo qalbiga ka leh maratigii baa lagugu soo celin doonaa aturaanii buu nabigu ku yidhi ma waxaad ii malaynaysaa inaan maakastuka kaa macaashay li'aahuda inaan qaato jamalaka ratigaad inaan intaan kugorgoriye oo kugorgoriyey oo ku dharqiyey oo aan kula soo gaabiy meesha u dambaysa kula gaaray si aan kaaga faa'iidaysto ila waxaa mukasada waxaa weeye dalabun eh, naqsi thaman lacagta iga nusqaama iga yaradaas mukasada la inaan heerkaas aan ula jeedo inaan liaakuda jamalak ratiga inaan kaa qaato daraaddeed oon kaa macaasho inaan saa u samaynayo miyaad u malaynaysid khud jamalaka wakaa ratigaada qaado wa daraahimaka lacagtii aan ku siiyeyna qaado fa huwa laka adaas kale lakadan waxay sii adkaynaysaa nabiga khud jamalaka bay sii adkaynaysaa ila khud jamalka qof hadduu ku yidhaahdo uu kaa gatay macaariye iyo iskaga barbax barbaxdu ka wadaa fa huwa lakadaasi waxay tusay tamliik adigaaba iskale ritigiina waad qaadan lacagtiina adigaa iskale buu nabigu sala allah aleh waali wasalam yidhi ujeedada nabigu wata qalbigiisa ka koran ku jirta aheyd inuu ka gata ma rabin ee wuxuu rabay dariiqa inuu usoo maro jaabirra uu xogou yar imtixaamo oo fiiriya xaalkiisa markii dambena nabigu wuxuu ratigii iyo lacagtiiba qaado adigaa ku siiyey buu rasuulka alah salaam karamka nabiga alah salaam bay itusaysaa iyo <clears throat> wanaagga ilaahay subxaana wa tacala uu siiyey akhlaaqdiisa iyo dabacdiisa qaala waxadaanaahu caliy bnu khashrab qaala akhbaranaa ciisa yacni bna yunus can zakariya bn abi zaa'id can caamir bni sharaaxiil ashacbi qaala xadaanii jaabir bn cabdillahi bimidli xadiid ibni numayr oo soo dhaafnay qala xadaana cuثman bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim walafdu lcuثman qala isxaaq akhbarana waqala cuثman xadaana jariir ibn cabdilxamiid اdabi can mugiira bn miqsam اdabi can الshacbiyi caamir bn sharaaxiil can jaabir bni cabdillahi radi allahu canهuma qaal qazawtu maca rasuulilah nabiga maciisaan duulay fatalaxaqa bii waa isoo gaadhay isagoo gadaal u dhacay horti ila dhaqaaqi laayahay wa taxtii waxaa hoostaydahon saarrahay naadixu maa saarrahay lii ani aan lahaa naadixa waxaa la yidhaha ritiga lagu aroorto ee lagu dhaansado ee haamaha iyo dhoonharaadyaha la saarta ee lagu dhaansado yaa naadix la yidhaahdaa beerahana lagu waraabiyo intay la soo dhaabayo biyaha beeraha lagu firdhiyo nadxiga marka wuxuu leeya ritiga isagaa halkaasay leeyihiin oo beertana uu u isticmaalaa iyo dhaanka markii safar noqotana uu raacaa oo qaataa wahaadaa daliil waxay u tahay qilata yaddi asxaabi rasuuli illahi sala allah alay slam gacantii saxaabadu inay iska yareed waxyar ay haysteen xoolo badana u kala qaybsamaa mayna lahayn wa tactii naadixun lii qad acyaa noogay oo dhaqaaqi waayey walaa yakaadu yasiir waxaan riicoon mucaalajeeyo markii dambe laa yakaadu yasiir inuu socdo aan sigayninba qaala fa qaala lii wuxuu igu yidhi nabigu maa libaciirik nabigu gadaal buu ka soo gaaray ratigaada muxuu yahay maxaa ku dhacay qaala qultu waxaan idhi caliil nabi allo waa xanuunsany waa jiray aan u malaynaya waa dhaqaaqi laayahay caliilun weeye mariidun qaala fatakhallafa rasuulullah nabiga calayh salaam baa intuu gadaal ka maray yufazajarahu canaantay weliba waa garaacay wadaca lahu waana u duceeyey ilaahay caafi buu yidhi oo ducuu raaciyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka xoolaha in la canaanto la garaaco way bannaan tahay waxaan tacdiib iyo aan ahayn meel xun in lagu dhufto aan ahayn in isha lagu dhufto oo isha laga rido ama tawaadda iyo halkaa madaxa lagu dhufto geel waxaa la yidhi nabarmunan iska dhaagayn uu dhintaa baa layidhi in tawaadda lagu dhufto dee nafka dhulka uu geliye iyo in isha laga ridi iyo arrimaha ayagaa ah, arig iyo riyaho geeska lagu dhuftay iyo yalaa lama ogolo laakiin in barida iyo lugaha iyo laga garaaco la xanuujiyo oo eh, xabadka iyo eh, lagaga dhufto eh, feedhaha iyo taas waxba dhib ma leh wixii markaasi uun loogu jeedo un inay ku edab qaataan oo ku socdaan ducana waa ku daray nabigu canaan iyo garaaca soo maray iyo uu qudeeyey famaa zaala bayna yadayi libili ritiga asagaa ah kama zuulin inuu geeli oo dhan u horeeyo qudaamaha horteeda yasiiru uu socdo waaba kaaba geeli hor sugleynaya ay hor socdo wixii baa ka baxay barakadii nabiga taabatay sala allah aleh wasalam mubaarak buu ahaa rasuulka daatadiisa iyo jismigiisa macnihiisa iyo wuxuu xumbaarsan yahay intaba baraka ayuu ilaahay siiyey sala allah aleh waali wasalam qaala faqaala li wuxuu yidhi kayfa tara baciirak ritigaadii ka warram hadhow yidhi ratigii ka waran qaala wuxuu yidhi qultu waxaanin bikhayr ratiga waa fiican yahay khayr baan hellay qad asaabatu waxaa asiibtay barakatuka barakadaadii wa baraka min allah barakada xagga ka timid laakiin qofkii waa loo nisbayn karaa nabiga calayh salaam barakadaadii waa la dhigi karaa liannahu mubaarak isagoo jismigiisa jirkiisa o dhan baa waxuaha mid barakaysan macnaha uu xumbaarsan yahay nubuwada iyo risaalada iyo qur'aanka iyo diinta iyadoona waa barakaysantah marka qof kale baraka ma lagu tilmaami karaa haddaad oga jeeda macnaha oo cilmigiisii iyo wacdigiisii iyo qur-aankiisii iyo waxaad leedahay barakaa noo timid maanta aad leedahay markuu wax ku akriyey ama maarata ku wacdiyey ama uu qur-aan kugu dul akriyey ayaa tihi maanta barakaan helay barakadaadaana helay taas dhibaato ma laha laakiin isaga dhibaatadiisa jismigiisa inaad tidhahda baraka taasaa fiihi nadar ah oo aan muuqanin ama aan eh, aan wanaagsanayn sida leanna xaqiiqadeeda ma ogta qofka asaga wuxuu yahay macnawiyan ama jismiyan allahu aclam ilahi baa garanaya subxaana wa tacala ama rasuulu ullah fahuwa mubaarakun daahira wa baطina sala اllahu alayh waalih wasalam qad asaabathu barakatuka barakadaadii baa asiibtay nabi allow qaala fatabicuunihi afa tabiicuniihi ma iga iibinaysaa ritiga ma gadaysaa faistaxyaytu bi waan xishooday inaan haa dhaho walam yakun lanaa naadixun hayru rinti kaloon ku dhaansannoon ka ahayna maanan lahayn nabigana hadal maxaan falaa haddaan isqabtay faqultu nacam baa marka dambe laa baa ka horraysay kadib nacam markii lagu celiyey fabictuhu iyaah waa ka gaday nabiga calayh salaam ratigii calaa shardi baan oga gaday anna lii inuu ii sugnaado faqaara dahrii dhabarkiisa rabashadiisa iyo gaadiidsigiisa faqaara dahrii faqaarku waa lafaha dhabarka la yidhahdaa marka wuxuu la jeedaa faqaara dahrii xumlaana dahrihi inaan dhabarkiisa aan xumbaaro oon gaadisado oo wax saarto taas ayadaa waa shardistay xataa abluqa almadiina ilaa madiina aan kaga gaadho waan kaa gaday laakiin shardi madiinaan ku tagayaa qofka hadduu gaari gado qof ka gato gaari waan kaa gaday laakiin waxaan ku siinayaa reerkayga markaan ku gaaro waa dhigi karaa oo makaan laakiin waa inuu mucayan yahay oon majhuul uun ahayn shardigaa shay majhuul waa inun ahayn ama uu dhaho waa inuu mucayan yahay macluum yahay zamanan oo makaanan gurigaygaan ku tegi nairobi baan ku gaari ma ahay zamaanan bacda shahr baan kugu soo wareejini bil kadib ay bannaan tahay gurigii kadalik guriguu ka gaday qof deganaa wuxuu gurigii waan kaa gaday laakiin waan deganaanayaa bil kadib baan kaaga baxayaa wax majhuula lama ogola laakiin markaan guri dhisto yaan gurigi kaaga bixi oon la garanayn gooru dhisi doono war loo taas lama ogolo shardigaasi marka madiinaan ku tegi buu yidhi waa taxdiid mucayan makaan wey qaala faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah rasuul allahu inii caruusun baanahay nin aroosaanahay aroos yaanahay fastaadantuhu idan baan weydiistay inaan iska sii socdo aniga halla ifasaxo dadka laxeer maryihi anoo aroosaan soo safray aan iska yar dhaqaaqo faadana lii waa ii ogolaaday wuxuu yidhi hore iskala sii soxo laakiin dardaaran buu siiyey nabigu wuxuu yidhi alkiis alkays buu kudhi jiray tartiibina xaalka ahow wax badan baa isbedeli kara gabadhii xaalkeedii daahir tahay inay caado leedahay arrimahaasi ka fiirsan nin dhallinyaro oo kulul baata fataqadamtu naasa dadkii baan ka hormaray ila almadiina xaggaada madiina xata intahaytu ilaa aan ka tegay magaaladii falaqiyanii khaali abtigay baa ila kulmay fasaalanii wuxuu i weydiiyey can oo ratigii ka waran faahbartu waxaan u sheegay bima sanactu fiihi waxaan ku sameeyey ratigan hadda anaa saaran laakiin waa la iibiyo nabigan ku wareejiyey calayh salaam waan gaday falaamanii fii waa igu xanaantay arrinta ayada halkii rati ahaa ee gabdhahaada u waraabinaysay beerta ku waraabinaysay miyaad iibisay ilaan toddoba gabdhood ilaa sagaal gabdhood oo walaalihiia ayuu u taagnaayoo asagoo mas-uulkaa iyo xaaskii u guursaday marka waa igu canaantay buu yidhi way dhacday oo ratigii gaday qaala waqad kaana rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa qaala lii kii igu yidhi inta dhexda la soo maraayey yaa la sheekaystay xiina saadantuu markaan idan weydiistay oon yidhi nabi allow waan iska sii soconayaa maxaa yeele aroos baan ahaye yuu yuweydiiyey maa tazawajta maxaad guursatay abikran am tayiban marka su-aashaa nabiga uu weydiiyey waxay ku timid safartaasi ay wada socdeen iyo su-aashaa uu weydiiyo aroos baan ahay uu yidhi ayaa su-aasha ka dhalatay maa tazawajta maxaad guursatay abikran ma gabarh gashaantiya oo bikaara am tayiban mise garoob carmali ah ayaad guursatay faqultu lahu waxaan ku yidhi tazawajtu ayiban maya gabar garoobaan guursaday islaan garooba ah oo aan gabar ahayn qaala afalaa tazawajt oo maxaa u guursan weyda bikran gashaanti tulaacibaka kula ciyaarto wa tulaacibo aad la ciyaarto gabarh yaroo hadda uun adigu uun kugu horrayso oo kula ciyaarto oo mudaacabada garanaysa iyo mucaamalada iyo danaynta adiga lagu daneeyo aad ku danaynaysa maxaad u guursan weyday faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah tuufiya waalidii aabbahay baa la oobsaday oo ustushiida waa shahiiday kii la dilay qaswatu uxud baa ku shahiiday jaabir bin cabdillahi aabihiis cabdullahi bin camr bin xaraam saaxibulkaraama buu ahaa markuu dhintay nabiga alai slam wuxuu yidhi aabbahaa ilaahay baa kifaaxan oola hadlay si toosa ah oola hadlay oo yidhi wax un weydiiso markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku weydiisanayaa allow inaad i celiso oo mar laba hadana laysoo dilo fii sabiililah kusoo dhinto markaasuu wuxuu yidhi ilahay waxaa horreeyey amar ah qof dhintay inuuna soo noqonayn ilaa waqtigeeda laga gaaro xilligii la soo noqonayay marka aabbahay waa kii shahiiday weli akhawaatun siqaar gabdho toddoba oo yar yara haddii isku daran ilaa sagaal gaadhaya ayaan oo walaalahay ayaa jiray anigoo wax raga u tagan anugu weeye fakarihtu waxaan nacay an atasawajda inaan guursado ilayhinna ayagii aan u keeno midlahunna mid ayagoo kale oo gabadha ah, oo aan waxba falaa tu'adibuhunna aan edbin karin walaa taquumu calayhinna aan u qumaynin gabadhan edbinaynin oon tarbiyeynaynin hooyanimo ayna oga dambaynaynin oo aan u qumaynin umuurahooda waxbaba aan ku dhaanin inaan ku soo daro oon toban ooga dhigo taasaan nacay nabi allow gabdhihii gabadha iga qabata iga haysta u shallaysa edbisa oo tarbiysa oo waanisa ayaan rabaa ilan tarbiyada iyo ta'diibku hooyada iyo gabadha guriga umulbeyt ayaa iska leh ah, marka arrintaas gabadh iga qabataan rabaa fiiri marka jaabir radia allahu canhu ardaa xuduudu nafsihi naftiisa waxay jecleed ee uu u baahnaa wuxuu uga tanaasulay gabdhaha walaalihiisa daraadood ayuu uga tanaasulay oo gabadh uuna rabin inuu guursan lahaa haddayna ahayn ayaga ayuu ayaga daraaddood u guursaday walaa taquumu calayhin gabadha aan u qubayn arrimahaasi inaan ka dulkeena waa nacay fatazawajtu sidaa darteed ba waxaan guursaday fayiban litaquuma calayhin say gabdhaha ugu qunto wa tu'adibu inu edbiso gabadhaa garabkaan guursaday say gabdhaha iga qabato iga tarbiyayso marka tan waxaa weeyaan inaad qofka walaalkaa la jeclaato naftaada waxaad la jeceshahay iyo masalada la dhaho masalat aliithaar in naftaada wixii aad u baahneed aad ka doorato walaalkaa wixii adduunyo ah arrimahaasoo dhan ba wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa dadkii la yidhi ee ku degtay bay ahaayeen ansaari wey reer ansaari bay ahayd kusoo degtay dad qiimo badan oo iithaarka caan ku ah iyo tanaasulka iyo wax iskuquuridda iyo wax iskuhuridda dhaqan ilaahay uga dhigay oo laguba ammaanay ayay ahaayeen qaala wuxuu yidhi falama qadima rasuulullah rasuulka markuu soo galay calayh salam almadiina qadowtu ilayhi bilbaciir ratigiibaan oola kallahay riwaayada soo socotaa in haddaad socotaa la yidhi oo nabiga uu ka horreeyey bay muujinaysaa daahirka laakiin riwaayadana waxay caddaynaysaa inuu isaga horreeyey laakiin haddaad socotaada markuu gurigoodii tegay oo dartigii uu meeshii geeyey nabiga baa yidhi markii la yidhi buu u keenay ma haddaad rirtigii haa saas baa laga wadaa qadawtu ilayhi bilbaciir rirtigii baan oola kal lahay fa acdaanii lacagtiisii buu isiiyey waraddahu calaya rirtigiina waa ii soo celiyey rasuulka calayh salaatu wasalaam aad buu markan oga warhayey jaabir nabiga calayh salaam waa kii qoladii deynta ku lahayd aabbahood ee yahuuddaha kala hadlay beertii intuu nabiga dhex istaagay ku wareegay ilaahay baryey baraka inuu geliyo beertii waa ka warhegi jiray rasuulka calayh salaam qaala xadaana cuثmaan bin abi shayba qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid dabi can acma sulaymaan bn mihran alkahili can salim bn abi ljacd can jaabir bn cabdillahi bn camr bn xaram alansaari alkhasraji reer khasraj buu ahaa jaabir bn cabdilah ansaar waxay aws iyo khasraj bay ahaayeen marka jaabir wuxuu ahaa khasraji sulami buu ahaa qaala wuxuu yidhi aqbalnaa min makata ila lmadiina xagga madiinaan soo aadnay maca rasuuli illaah annagoo nabiga la soconna sala allahu alayh waali wasalam factalla waxaa ciloobay oo xanuunsaday oo dhaqaaqi waaya jamay ritigaygii wasaaqa alxadiida biqisatihi xadiidka soo mar wa fiihi waxaa ku sugnaa riwaayadana ziyaada uma qaala lii nabigu wuxuu ugu yidhi bicnii jamalaka haada iga gad bicnii iyo waa soo marray tubiicahu marka qaarkood su-aal buu weydiiyey qaala wuxuu yidhi qultu laa ma gadaayo nabigo iib ma aha iib ma aha bal huwa laka ayb riwayada marka uu ka xishooday inuu yidhi waan kaa gadanayaa bal huwa laka adigaa iskaleh waa xishood ayaa ka keenay oo ilaa ratigu waa u baahan yahay qaala wuxuu yidhi laa maye kaa qaadan mahaye bal bicinii iga gad way dhacday nabiga calayi salaam intii waxa la siiyey inuu yidhi maya iib iib baan kaaga qaadanayaa oo qisadii hijrada nabiga iyo abubakar iyo markay soo hajireen oo nabiga uu sheegay abubakar inay isla hijroon doonaan laba neef oo geeluu diyaariyey abubakar oo abqada siinayay oo uu si fiican u cayirin jiray markaasu wuxuu nabiga allow mid qaado midna ku hajiro labadaa kala baxno maya ee eh, biamanin buu yiri baan lacag baan kaa siinayaa buu yidhi ah, lacag baan kaa siin masjidkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii meesha laga dhisay meesha laga dhisay oo nimankii reer banu najaal iskugu yeeha oo yiri iga gala baayacuunii ardakum dhulkan asagaa ila mubaayacooda eh, eh, ilaa iga gata oo muxuu ahaa saawimuuni gorgorada yani maxaad ku godaysaan uu nabigu yidhi waxay dhaheen laa nadlubu amanahu ila min allah ilahay baan ka dalbaynaa subxaana wa tacaala ajirka iyo hawaabke markaasuu nabig waxba ugu diiday waa laga gadaya gadaaya rasuulka sala allah alih wasalam marka laa balbicniihi qaala qultu waxaan idhi faina lirajulin marka hadba xaalka iyo duruufta maa la fiirin dhinaca kale kaana yaqbalu alhadiya wayuhiib hadiyada waa qaadan jiray nabigu waana abaalmarin jiray qofka mararka qaarna wuxuu dhihi jiray maya xoolaan kaa dadka iyo xaaladooda iyo duruuftooda iyo hadda markaasi ayuu nabigu calayh salaam qiimayn jiray qaala qultu waxaan idhi faina lirajulin haddii aad saad leedahay ilaa wa ilaa waan kaa gadaad leedahay nabi allow faina lirajulinin yaa calaya korkayga igu leh uuqiyata dahab hal waqyadood oo dahabi ugu leeyahaye fa huwa ritiga laka adigaa iskale bihaa waqyadaas waqyadaasaan maaragtay ayaan kaaga gaday oo afartan dirham markii dirham laga dhiga afartan dirham qaada ayadana maaragtay dahab ah ama ma ahe uuqiyatu dahab waa way ka qaalisan tahay uuqiyatu min fida taa ayadana waxa weeyaan waa riwaayaadan jaabir qiimaha ratigaas lagu gaday khilaaf aad u badan aad u badan baa ka jira aad u badan baa ka jira iyo inta ay ahayd iyo xaaladiisii iyo alfaadda ayaga ah waa kaa gadi iyo waan ku siiyey iyo ibnagama aha iyo nabiga ka horgalay iyo maya isaga alfaad badan laakiin walidaalika bacdu ahlilcilmi waxay ku tilmaameen inuu mudarib yahay laakiin waxay culummadu u badan yihiin muxaqiqiinta ahlulxadiidka ay leeyihiin mudarib ma aha aslu qisa waa isku mid in jaabir uu nabiga riti ka gatay shardina uu shardiistay inuu madiine ku gaadho kadibna ritigii iyo lacagtii laiskugu daray intaa riwaayaadka biduruqihaa oo dhan oo isku waafaqsan yihiin intan kale waxaa weeyaan waa ruwaadda iyo tasarufaadkooda wax ka badbaadana mala wahmi iyo khata axad ka badbaada maleh laakiin maadaama qisada asalkeeda ay noo hagaagsan tahay idilaab lagu tilmaami maayo waa aslu qisa saxiix wey fahuwa laka biha adaa iska leh qaala qad akhadtuhu waan kaa qaatay waa kaa qatay buu yidhi nabiga alay slam waan kaa gatay waan kaa waa iijaabkii weeye qabuul iyo iijaab fataballaq ku gaadh calayhi ritidaasi ila almadiina ila madiina ku gaadh qaala falamaa qadimtu lmadiina markaan madiine galay qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam libalaal wuxuu ku yidhi acdihi sii uuqiyatan uqiyad min dahabin sii wasidhu una ziyaadi qaala faacdaanii uuqiyatan min dahab uqiya dahab ah ayuu isiiyey wazaadanii qiraadan qiraadna waa ziyaadiyey dirham oo dirhamayn ah. ama hal iyo laba iyo wax ugu daray qaal faqultu waxaani laa tufaariqunii ifaaruqi maysa ziyaaratu rasuulillahi sala alla alay slam intan iibkaa mooyaane ziyaaradan uu nabiga igu daray waa ziyaaro mubaarag ah baraka ku jirta saa darteed maba isticmaalaye waa iska haysan faraquu ku xidhay faraquu ku guntadayba wuu barakaysan rabaa qaala fa fii kiisin lii aniga kiiskayga iyo faraqayga ama qandigayga yay igu jiri jirtay fa ahlu shaam reeshaan baa ka qaatay yowma alxarra maalintii xarra dagaal weynoo madiine ka dhacay qorayshan oo ku soo duulay reer madiina ay lagu baabi'iyey dad badanna lagu laayey waxyaalo fara badan oo aan wanaagsanayn oo aad u dhib badanna lagu sameeyey sanata alaain waalaaiin hijri dhacday ayay ahayd alaaa wasitiinn aan ujeedaa lixdan iyo saddexdii hijrada ayay ahayd dayib bani umaya nimanka la dhihi jiray madaxdoodii ay markay yaziid binu mucaawiya iyo eh, baycadiisii ay diideen reer madiina weerar lagu qaaday dayib qaala xadaana abu kamil اjaxdari xadaana cabdulwaxid bnu ziyad qala xadaana ajurayriyu saciid bnu iyaas aljurayri can abi nadrata almundiri bni malik mashhuurin bikunyatihi can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaal kuna maca nabiyi fii safarin sala allahu alayh waalih waslm nabigaa la soconay safar fatakhallafa maa duxii hashaydii artigii ansaaraba ila daaha ila dibdhacay oo ila haray wasaaqa alxadiid waqaala fiih fanakhasahu rasuulu ullah rasuulkaa naqsiyey naqsigu waa dacni saas u qudeeyey ushubsa ugu muday darabahuna riwaayo kale uma qaala lii wuxuu ugu yidhi irka bismi illaah fuul ratiga bismi illaahi adoo ilahay magaciisa kaalmaysanayo mustaciinan billaah bismi illaahi dheh wazaada aydan qaala famaa zaala yaziidunii inuu ii ziyaadinaayo lacagtii wayaquulu uu leehy wallahu yakfir laka allah kuu dhaafan uu raacinayo ziyaado waxba ugu dari diinraar ama dirham haddana wuxuu leeyahay wallahu yakfir laka allah kuu dhaafo marka dambe waxay noqotaa hallahays oo salafku ay iska lahaayeen qof markay la hadlaan saas wallahu yakfiru laka wallahu yakfiru laka waxay noqotay lays iyo hajiira ayay noqotay qaala xadaanii xadaanii abu rabiic alcatakiy qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa ayubu ibn abi tamiim asikhtiyaani can abi zubayr moxamed bni muslim can jaabir bni cabdillaahi qaal lama ataa calaya nabiyu markuu nabiga ii yimid calayhi salaatu wasalaam waqad acyaa walxaal qad acyaa uu noogay baciirii irtigii ansaaraa qaala wuxuu yidhi fadakhasahu rasuulka calayhi ushi ku gujiyey fawahaba markaasuu booday oo wixii xanuun ahaa ee dhaqaaq la'aantii wixii cajiskaa ka booday fa waxaan ahaa bacda daalika markii kadib rigtigii dhaqaaqilaa markii hore ee ciidanka iga reebay axbisu waxaan xabisi oo ka reebreebi oon ku dheganahay khidaamahu hoggaankiisiiyo keenihiisii liasmaca xadiidah si nabiga xadiidkiisa aan u maqlo oon ooga dhex bixin saxaabada ritigii oo mar walba ila taraanayo yaan soo rereebaya buu leeyahay marka waxay tusaysaa xubu saxaaba wa bilcilmi saxaabada cilmiga ugu dadaali jireen iyagoo musaafiriina oo socda hadalka nabiga iyo sheekada nabiga iyo xikmada nabiga inayna dhaafin bay rabaan marka mar walba waan soo reebaya si nabiga aan u maqla calayhi salaatu wasalaam oo inii dhaafin waxba famaa aqdiru ma karo calayhi ritigii inaan celiyo ma karo waa ila mar walba waa ila ordaayaa falaxiqanii nabiyu nabigaa isoo gaaray calayhi salaam haddana markuu arkay ritigii aniga wax noo dhexeeyey orad ah faqaala nabiga wuxuu yidhi bicniih iga iibi fabictuhu minhu waxaan ka siiyey bihamsi awaaq shan wiqyadood daa'itan waxaa soo maray uqiya min dahab bay taas tanna min fid dhihi karaa qaala qultu waxaan idhi calaa ana lii dahra dhabarkiisa iyo gaadiidsigiisa inaan lahaado ilalmadiinana aan ku tago ayaan kaaga gatay shardigaas qaala walaka dahru waad leedahay gaadiidsigiisa iyo dushiisa iyo dhabarkiisa ilalmadiinaa iska waan ku ogolaaday qaala falama qadimtu lmadiina markaan magaaladii madiine galay ataytuhu bihi waan u keenay fazaadanii wuqiyatan waqiyad igu daray uma wahabahu lii waa ii hibeeyey ratigiina wuxuu yidhi qaado wixii aan ku siiyana qaado qaala xadaanaa cuqba bn mukaram alcami qaala xadaanaa yacquub bnu isxaaqin qaala xadaanaa bashiir bnu cuqba can abi lmutawakil الnaaji can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala saafartu maca rasuuli illah nabiga maciisaan safray fii bacdi asfaarihi safaradiisa mid ka mida adunuu qaala haaziyan duulaan bay ahaayeen inuu yiri on malaynayaa buu leeyahay waktasa xadiid xadiidkii buu ka qiseyey ka sheekeeyey wazaada fiihi wuxuu ku ziyaadiyey qaala yaa jaabir jaabirow atawafayta haman markii magaalo madiina la tegey lacagtaadi ma oofsatay oo ma heshay qultu nacam haa bilaal baa ilan u oofiliyey bilaal baa u oofiyey uu soo maray ma qaadatay waxaadii haa buu yidhi weliba waa loo oofiyey waa loo ziyaadiyey qaala wuxuu yihi laka ahamanu lacagta adaa iska leh walaka aljamalu ritigana fura oo adaa iska leh hore kaxayso laka ahamanu walaka aljamalu waa ku celiyey rasuulka alayh salatu wasalaam idkhaalu suruur fii qalbi lmuslim in farax qofka qalbigiisa la geliyo oo karbadi laga saaro jaabir ratigaa keli xoola kaleeyahay lacagta haba qaato ratiga haba isdhaafiye laakiin waa ogyahay rati la'aan saaka inuu waaga ugu beri noqday oo rati uunan haysanin xoogo waa ku taagan yahay culays waa jiraa marka kurbadii buu ka fayday nabiga sala allahu aleh wasalam tanfiisu lkurbaat aad bay u fiican tahay dadka kurbada laga faydo daynta iyadaheeda ku haysa culays war waadan kuu cafiyey haddaaba maxaa ka soo fulahaya neef kulul ayaa ka soo baxaysa waa farxaya waa kulmada ka faydmaysa duca ayuu markaasba daldalaya ajriga tawaabna waa kuu dheertahay tahay xadana xadaana cubaydulah bnu macaad alcambari qaal xadaana abi qaal xadaana shucba bnu xajaaj can muxaaribin muxaarib bnu dihaar anahu samica jaabir bn cabdillahi bnu muqlo yaquulu leh ishtaraa minii rasuulu ullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu iga gatay baciira neefgeelah biuuqiyatayn laba waqiyadood haddana waa nooc kale asagii weeyaan qisadu hal wey biuqyatayni wa dirhamin aw dirhamayni oo lagu ziyaadiyey qaala falamaa qadima siraara meeshaas siraar la yidhaahdo waa meel madiina aan ka dheereen markaan marayno amara nabigu wuxuu amray bibaqaratin ee bidabxi baqaratin neef lo ah in la gowraco fa dubixat waa la gowracay fa akaluu minhaa markaasay wax ka coneen markii madiina intaan la gaarin oo xoogow meel u yar masaafo aan kasii fogeyn la maraayo yuu nabigu wuxuu yidhi war noo soo qabta neef ilan waxaa weeyaan gowraca xoolaha ilaahay baa noogu xalaaleeya nabiguna walaaimta waa ku badnaa kaiiru walaaim bu rasuulka wax weliimo badan oo gowraca iyo sadaqada iyo waxbixinta aad baa ugu badnaa nabi sal allah alay waslam waa sifo fiican wey sifo wanaagsan iyo khislo fiican wey khislada ayada dayib halkan markaa xadiid baa jira bacdu ahlicilmi ay tasxiixiyeen markii laga hadlaayo looda laxmuhaa daa wa labanuhaa shifaa hidibka looda waa cudur caanaheeduna waa daawo fii riwaayo kale sibnaha subageeda marka hadalkaasi xadiidkaasi ay bacdi ahlicilmi tasxiixiyeen wuxuu ka hor imaanayaa axaadiis kale iyo bal ee nusuusta caamka iyo qur-aanka kariimka xataa uu ka hor imaanaya leanna qur-aanku ingeriya ariga loo intaaba ilaahay uu nasiiyey oo nicmoolay ay tahay o ilahay nagu galladaystay inaan cunno gowracanno qalanno isticmaalno ayuu ilahay nagu bannaystay meelo badan marka xadiista nabigana waa ku caddahay waa kaa nabiga calayh salaam neef lo ah ayuu yidhi gowraca hilibkiina way cuneen haweenkiisana waa kii xajatulwadaac ka gowracay neef lo ah oo hilibka u keenay loo siiyay cunayn marka wax xalaal ah oo ilaahay noo xalaaleeyey oo ilaahay noo banneeyey laguma tilmaami karo daa shay cudur ahoo daa ahoo cudur ahna manfaco iyo cunitaan iyo waxaas maaragtay Eh, kama suuroodayo kama suurooda cudurba ah oo lagaba aan fiicnaynba hataa waxaan la ogoleen in laisku daaweeyo wax maarata xaraara marka fa akaluu minhaa way cuneen marka xadiidku waxaa weeye kaas saga ah macnaheedu waxaa weeyaan arrintaasi sixatu sanad alxadiid xadiidka sanadkiisa hadduu asaxo kama dhigna matnigiisa mar walba inuu saxiix yahay sanadka hadduu saxiix yahay rijaashiisa waa hiqaad waa ahlu dabdi sanadki waa mutasil wax kama jiro maaratay inqiaac iyo icdaal iyo irsaal iyo tacliiq iyo wax sanadkao dhan mutasil weeyaan nacam xagga sanadka waxba dhibaata kama muuqdo wamaca dalika qad yakunu daciifan inuu daciif noqdaa dhici karta cilaa ku jirta shuduud baa ku jira arrimo kale oo uu ka hor imaaday baa jirta waxaasoo dhan baa loo diidi karaa ayb falamaa qadima almadiina markuu magaalada madiina soo galay nabigu amaranii wuxuu amray an aatiya almasjida inaan masaajidka imaado fa usalliya ragcatayn aan tukado hortooda masaajid ku bilow laba ragcadood tukaa layidhi inuu ka horgalayna riwaayada kale waa ishaaraysa wawazana lii waa ii miizaaniyey amana albaciiri faarjaxa lii waa ii ziyaadiyey marka ikhtilaafu riwaayaat way jirtaa shaki ma laha laakiin xadiidka asalkiisu indiraab laguma tilmaami karo leanna asalkiisu waa sax muran kama taagna tigii lagad shardigii dhac kadib lacagtii la bixi kadibna la sii lacagtii ratigi intaa isma khilaafin jamiic riwaayaat isma khilaafin iyo jamiicu duruq alxadiid qaala xadaanii yaxya bnu xabiib alxaariثi qaala xadaana khaalid bnu xaariثin qaala xadaana shacb bnu xajaaj alwaasidi qaala akhbarana muxaarib bnu difaar can jaabir bni cabdillahi can الnabiyi salى اllahu alيh wali wasalam bihadihi اlqisa hayra annahu qaala wuxuu yihi faishtaraahu minii bihamanin qad samaah wuxuu iga gatay nabiga alay salam ratigii lacag uu magacaabay walam yadkuru luqyatayni wadarhama wadarhamayn ma sheegin qaala amara bibaqaratin fanuxirad neef lo ayuu yidhi gowrac waa la gowraca uma qasama laxmaha hilibkeedii ayuu maarata qiibiyey waxaan soo maray riwaayada hore riwaayada hore waxaan soo marray markuu nabigu siraar gaaray amara bibaqaratin fadubixat riwaayadana waxay leedahay fanuxirat dabxiga iyo naxriguna waa kala duwan yahay dabxigu waxaa weeyaan meesha madaxa hoostiisa ee dhuqunta ah meesha garka hoostiisa inaga gowraca neefka ayaa waxaa la yidhahda dabxi naxriguna waa labada iyo meesha duleesho ee geela gahda halka wahdada in lagu dhufto ayaa naxri la yidhaahdaa marka naxri waxaa iskale geela dabxi iyo gowracana looda iyo arigaa iskaleh saas darteed fa bimacnaa dabaxtuha may la mid tahay waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin qad yudbaxu lmanxuuru wa qad yunxaru lmadbuuxu neefkii yani neefka in la gowraco oo dhiigga laga soo daadiyo oo awdaajtii la gooyo iyo xulquuqii iyo mariigii unbaa uun la rabaayoo dhiigga lagu daato haddii saa la yeelo neefkii geelaha halkaa laga gowraco sida arigii loodii gowraci waa asaxay dhib maleh loodii haddii dhuunta lagu dhufto ayaduna sidoo kale waxaa weeya waa asaxay laakiin sida ay kale leeyihiin waxaa weeye fiicanna in geelana dhuunta lagu dhufto oo neefka hartay intaa leeg faraha badan ilaahay quwada iyo awoodda uu siiyey in marka intaa hore intii laga saro xiidaha kale laga gooyo muddo inuu naftaba ay ka bixin baa dhici karta si dhiiggu uu u harwaamo dirbada nafta ooga boodo halkaas dhuuntaa lagu dhufanayaa sidakaasuu dhiigga dana shummi qaala xaddaana abubakr bn abi shayba qaala xaddaana ibn abi zaa'ida zakariya bn abi zaa'ida can ibni jurayj cabdilmelik can caطaa can jaabir bn cabdillaah ana nabiya sala allahu alayh waaalih wasalama qaal lahu wuxuu ku yidhi jaabir qad akhadtu jamalaka ratigii waan kaa gatay biarbacati danaaniira ayaan kaa siiyey walaka dahruhu ila almadiina madiina inta ka gaadhsana shardigaadii baan ku aqbalay baabun wuxuu ku saabsan yahay man istaslafa shayan ninkii shay soo daynsada istislaaf uu daynsaday faqadaa khayran minha markuu dayntii bixinayayna qadaa wuxuu guday oo bixiyey khayran minhu dayntii uu qaatay wax ka fiican ka badan ayuu raaciyo ku daray wa khayrukum axsanukum qadaa'an waxaa idingu khayr badan ninka qadaha iyo deynta si fiican iskaga bixiyo ninkii meermeerinayay ee dadka mar walba igu soo noqo dayntii intuu qaatay qofka asaga ah deynta bixiyey qofkii daynta bixiyey qofkii daynta bixiyey dhibaato iyo walbahaar iyo kurbo iyo wakhti dhuubis badan in lagu abaalmariyo miyuu mudan yahay ma mudno dayn buu ku siiyey waad baahneed duruuftaada aad iskaga bixisay waad ku dangudatay axsanta iyo hal jazaalu ixsaan ila alixsaan ixsaankii ixsaan unbuu lahaa inaad wanaag aad si fiican u samayso inaad qofka kolle telefoonka laga dansado kolle loo gembiyo kolle been loo sheego waxaa weeyaan dhibkii dheeftii uu bixiyey dhib buu kala kulmayba meesha soomaalidu ay dhahaan bannaankiisa mare maradiisa geed ma qabsadaydi markuu ninku ku fikiraya ordaynta ha bixinin iyo ixsaankii iyo birigii iyo sadaqadii iyo khayrkii ila birigu ee dayntu waa biri iyo samafal weeyaane ayaa meesha ka soo baxaysa marka in dhib aad qofka asagaa loo soo jiido oo dhib la geliyo ma fiicna oo luqunta loo geliyo ayib qال xdثna abu ظاhر أحمد بن cمر بن sرxin أخبرna iبن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن cطاء بن يسار عن أبي رافع أن رsuuل الله صلى الله عليه وآله وسلم اsتسلفa min rajuli bakrا nin buu istaslafa wuxuu ka daynsaday min rajulin nabiga alay slam bakran qaalin bakrigu waxa wey ashaab min alibil neef qaalin ah ayuu nabigu nin ka daynsaday faqadimat calayhi waxaa u galay ibilun min ibili sadaqa geeli zakada oo sadaqada ahaabaa nabiga loo keenay suu u qaybiyo masaariifta zakadana waa la ogaya sideed weeyaan nabiga iyo banu haashim iyo banu muطalib kuma jiraanoo zake ma qaataan iyo sadaqa toona fa amara abaa raafic buu amray oo mawlihiisii ah an yaqdiya arajula ninkaa inuu ka gudo bakrah inuu u gudo siiyo bakrahu qaalinkiisa geela dhex galoo qaalinkii ninkii aan ka daynsanay oo kala sii buu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam marka waxaad garanaysaa dayntaa nabiga uu qaaday dad masaakiinu u qaaray dad masaarifta zakada dadka lagu bixin lahaaba u qaaray waa la dhihi karaa oo maa zakada isaga nabiga alai slam wuxuu qaatay inuu iskaga bixinayo ama ma ahe bacda riwaayaat waxaa soo ku cad oo imaan doonta soo gad ka soo gadgeela zakada dadkii la siiyey baa laga soo gadi markaasuu nabiguna dayntii iskaga bixinaya waa laga iibsaday fa rajaca ilayhi aburaafic aburaafic baa nabiga ku noqday markuu geela dhexma maray kadib faqaala wuxuu yidhi lam ajid ma helin fiiha geelii ilaa khiyaara rabaaciyan neef geelahoo rabaaci ah oo dhoosha ritay oo qiimo badan unbaan geela ku arkay buui neefkiisii oo kale ma hayno neefkiisii oo kale ma haynee mid oo toddoba jir ah sanadka toddobaad gashay dhoosha ridatay unbaa geela ka muuqata ugu yar faqaala nabiga wuxuu yidhi acdihi iyaah sii buu yidhi middaa ayadaa soo gado maxaa yeelay ina khiyaara annaas dadka kuwa ugu khiyaarsan axsanuhum kuwa ugu wanaag badan weeyaan qadaa'an xagga deeniska bixinta ugu wanaajin badan si fiican deyntiis kaga bixi jazaka allahu khayran hoo waxaadi haddii kale waxba ugu darto hadduu isaga shardhisto lama ogolo inuu dhaho dayntii wax ku soo daro ma bannaana ribay noqon laakiin haddaad ugu darto ixsaan iyo wanaag aad raaciso in allaha yuxibu lmuxsiniin ilahay waa jecel dadka ixsaanka sameeya khiyaaru naas baadna noqonoo dadka khiyaarta ah ayaad noqon marka dambe wax dayna lagu diidi maba jiraba ah. laakiin qofkii meermeeriyadda waxaa weeyaan asaguna dawacay diilwebi dawacay diilwebi kaa reeban wey yani dib dambe dayn lagu siin maayo qofkii mar la ogaadaa dayntiisii inuu una bixinaynin dib dambe asagana loo siin maayo xadaana abu kurayb maxamed bn alcalaa sirta deynta layskaga bixiyo waxaa weeyaan dadka qaar dayn bay qaadanayaan marka wuxuu raadinayaa maalan boqol kun bay aheede boqolkii kun ayuu raadin inay maalin ay gacantiisa soo gasho iyo wax dheeraado reerkiisii iyo waxuu sii haysto in boqol kuna socoto heli waayan waa laga yaabaa marka wixii la rabaa waxaad hashaba inaad iska geyso qofkii lahaa wuu ogol yahay war boqol kun soomayn ahaa tobankana walaalow helay iga qabo maynis baa galay somaarti sagaashan baa soo hadhay boqolkii meesha ma taagnaanaysa toban kale haddana kab wixii dhammaataad arki saasaa fiican in la yeelo qala xadaana abu kurayb xadaana khaalid bn mkhl an mxamed bn jacfar samictu zayd bn asr qala akhbarna caطa ibnu yasaar can abi raafic mawla rasuuli اlahi salى اllah alيه wasalam wasmhu saayir qaala istaslafa rasuulu اllahi sala اllah alay slam bakra neef geela oo yuu nabigu daysaday bimili hayra anahu qaal faina khayra cibaadi illaahi addoomiyahi waxaa ugu khayr badan axsanuhum qabaa dadka qabaha wanaajiya oo si fiican iskaga bixiya waxaa laga gaadalaya xadiidkan asagoo nabiga alay slam inuu deynta qaatay oo deynta qaadan jiray in deynta la qaato asal ahaan wax dhibaataa ma leh weliba qofka deynta intuu qaado rabo inuu bixiyo ay kelilaahi iyo daacad tahay ilahay baa ugu kaalmaynaya nabiga alay slam waa u duceeyey man akhada amwaala naasi yuriidu adaaha adda allahu canhu waman akhadaha yuriidu itlaafa atlafahu allahu canhu qofka daynta dadka intuu ka qaato inuu bixiyana niyadiisa ay tahay ilahay baa ka gudaayuu nabiga sala allah alay wasalam laakiin ma qofkii ay tahay ku dangudo oo u gembi kaas isagaa ilaahay waxba ma siiyo ilahay ka halaaga ayuu ku habaaray qaala xadaana moxamed bn bashaar bin daar محمد بن بشار بن عثمان العبدي بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب بن حجاج عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان للرجل على رسول الله ninbaa nabiga wuxuu ku lahaa sala allahu alayh waaalih wasalam xaqun xaq buu ku lahaa dayn buu marka dayntiisa isagoo dalbayo nabigu u yimid acraabi wey ninka isaga reebaadiye fa aqlada lahu hadalkiibu ku adkeeyey hadalkiibu ku adkeeyey neerkayga isii xoolahay isii buu si adag boola hadlay ah, rasuulkana mumaatale iyo meermeerin iyo ka mustaxiil shaqa kuma leh wixii hadduu hayana hoo haddii kale naga sugun wey fa aqlada lahu ku adkeeyey fahama bihi asxaabu nabiy saxaabada nabiga calayh salaam baa ninkii waxay ku hamiyeen inay edbiyaan sidaas nabiga waala hadlaysaa saxaabadu meeshuu nabiga ka joogo raggii yaqaanay nabiga la joogay tarbiyadiisa qaatay garanaya qadarkiisa iyo qiimihiisa iyo acraabta reerbaadiyaha intay iska islaameen laakiin aan nabiga calayhi salaam qiimihiisa garanayn shaksi caadi ah u iskaga arkaya farqigaasa udhexeeya kuwan hadalkaa uu nabiga la hadlay inuu hamiyeenba ay isdiyaariyeen inay waxyeelaan asagana waa ku adkeeyey xoolahaygii bulee faqaala nabiyu sala allah alay wasalam nabigaa ka reebay wuxuu yidhi ina lisaaxibi alxaqi qofka xaqa uu saaxiibkeeda xoole ka maqan yahay waxaa u sugnaaday maqaalan oraa iyo hadal ah, qofkan hadduu xoole iyo xaqiisa raadsanayo waa hadli karaa ilaa qofka xoolihiisii aad siiso canaantiisii iyo daba oradkiisa u adkayso xoolaha ilan maqane ina lisaaxibi alxaqi maqaalan oraah buu leeyahay iyo hadal uu hadli karaa waa sheegan karaa ah, marka kadib unbaad ad siiso ayaad dhihi kartaa dib dambe hadduu kusii daba socdo iska jooji ayaad dhihi kartaa ah, qofka abaal buu kuu galay abaalkiisa adoon u gudin inaad ka taxsi qaadato ood la tirsato ma bannaana sharaf iyo khiyaarnimona ma aha xataa gaalada jaahiliyadii saasay ahaan jireen markii abubakar sidiiq radia allaahu canhu markii xudaybiya sulxulxudaybiya markii arrimaheedii iyo waanwaanteedii iyo ijraa'aadkeeda ay socotay hadba nin bay soo diraayeen hadba nin bay soo diraayen curba binu mascuud in la yidhahdo soo direen quraysh kufaar quraysh nabiguu la hadlaayay markuu nabiga la hadlo calayhi salaatu wasalaam garkiisu saa u laacay maxamedow buu dhihi muiira binu shucba oo adeer u ahaa oo saxaabi oo jaliila oo adeer baa loo yahay muiira ayaa ku dhufanaya seefta salkeeda akhir yadaka can rasuulilah gacantaada xun nabiga ka qaad adeerkii lakiin wejigiisaa dadanoo lama arkaayo markii dhowr jeer uu kan ka siiyey wuxuu uhay ninka kadha u hay waa muqiira la yidhi qudar buu yidhi ninkii mxuu ahaa ballanburiskahaa ee ballanta ka baxayow ee cahdigii ka baxayow haddaan dhibaatadii aad geysatay iyo magtii aad nagu dhaaftay rag buu laayey marka oo haddaa magti bixiyey buu yidhi adigana markaasaad ugu dhufanaysaa ka soco marka abubakr sidiiq radia allaahu canhu ayaa hadal ku yidhi markuu yidhi moxamedow nimankan iga muuqda awbaash wey dadaan qiimada ahayn oo isku keenkeenay oo huuga ah oo hadda markii dagaalka imaana ka kala carari doono yaa ii muuqda iyo nimankan kuhodin saxaabadiibu ku wadaa abubakar waa kii dhihi jiray umsus badar alaata sanamka xumaay laata ahaa badrigiisa muudso oo afka geli buuyii badriga waa bahalka haweenka gabdhaha laga gooyo ayaa badri la yidhaahdaa nacam kaasuu leehay muudso markaas waa kuma abubakar baa layidhi ila saxaabada waa rag qafilan wey lama arkaayo abubakar weeyaan baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi abaal uu ii galay hadda ka hor haddaysan jirin abaalkaasoo weli aanan u gudin haddaysan jirin waan u jawaabi lahaa buu yidhi ninkaa gaalka maxaa berega qabtay maxaa reebay abaal uu abubakar ku lahaa ayuun weli gudin saa darteed inuu la tirsado oo u jawaabo tanuu diidan yahay nabiga wuxuu leeyahy ina lisaaxibi alxaqi baqaala xaq buu kugu lehay kan asaga xooluba ka baqanba faqaala lahum wuxuu ku yidhi ishtaraw lahu u soo gada sinan da naafkiisii oo kale ah faacduhu iyaahu siiya faqaaluu waxay dhaheen ilaa naa najidu ilaa sinan wa khayra min sini daadiisii naafkiisa neef ka khayr badan mooye wax kalama hayno qaala faishtarawhu kaa asaga ee fiican aad sheegaysaan soo gada oo faacduhu iyaah masaakiintii la laga soo gadan siiya faina min khayrikum kuwayna ugu khayr badan waxaa ka mid ah khayrakum waxaa weeye axsanakum qadaan kuwaynigu deen bixinta badan fiican ee si fiican deenta iskaga bixiya raxima allahu cabdan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida qtabaa nabigu waa u duceeyey calayh salaatu wasalaam qaala xadaana abu kurayb moxamed bn اlcalaa qaala xadaana wakiic an caliy bni saalixin can salama bni kuhayl can abi salamata zuhri can abi hurayrata radi allahu canhu qaal istaqraba rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam baa daynsaday sinnan neef geelow da'ah oo shaaba waa soo maray bakrab ayuu daynsaday faacdaa sinan fawqa ninkii wuxuu siiyey neefkiisa dediisa neef ka weyn oo ka qiimo badan buu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi khiyaarukum maxaasinukum qada'an kuwa inigu deenbixin fiican ayaa inagu wanaagsan oo inigu khiyaarsan buu yidhi qaala xaddaana maxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xaddaana abi qaala xaddaana sufyaan can salama bni kuhayl can abi salamta bin cabdiraxmaan azuhri can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan bn saqr radi allah canhu qaala jaaa rajul nin baa yimi yataqaada rasuul allah nabiga calayh salam deen ka dalbaay baciiran buu ka dalbaay neefgeela faqaala wuxuu yihi acduhu siya sinan da fowqa sinii da'diisa ka koraya daa weyda wax kale wa qaala nabiga calayh salam wuxuu yidhi khayrukum axsanukum qadaa'an kuwa deynta si fiican iskaga bixiya ee wanaajiya weliba qurxiya yani ugu khayr badan baabu jawaazi bici xayawaani bilxayawaani min jinsihi mutataawadilan neef xoolaha neef kale oo xoolaha waa lagu gadi karaa oo jinsigiisaa ah mutafaadilan oo kale ka badan mutafaadilan yacnii ribada waxaan ku soo marray in waxyaalaha ribowiyaadka mawsuun mawduun mudakhar waxay cilladu ahaataba in la kala badiyo hadday isku jinsi yihiin oo mutafaadil laga dhigo kiilo iyo laba kiilo laisku gado ribaawulfadli bay noqon oo xaaraan bay oo soo maray xoolaha nool ma soo geli maya ma soo gelaya leannu mawsuunna ma aha makiinla ma aha siday yihiinna madcuunku ma aha marka waa la kala badin karaayo hal orgi ah yaa laba waxaalood ku gadan kartaa laba waxarood yaad ku bedelan kartaa ku bedelan kartaa dhib ma laha taaya wax dhibaataa maleh laakiin hadduu laxmi uu noqdo ka waran hilib buu noqday hilib buu noqday marka laba kiilo hiliba saddex kiilo hiliba ku bedelan kartaa maya liannahu mawsuun madcuuma u noqday waa la miisaami waana madcuuma waa lcuni cilatu riba baa laga helay qaala xaddaana yaxya bnu yaxya tamiima ibnu rumxin qaala akbarana leyd xa waxadaanii qutayba bnu saciidin qaala xaddaana leyd an abi zubayr can jaabir qaal jaa cabdun addoon baa yimid fabaayaca nabiya addoon baxsadoo ka soo cararay sayidiyaalkiisi oo gaalo ahaa oo nabigii u yimid calayh salaam markaasuu heshiis galay cala alhijra hijrihii muhaajir baan ahay bu nabi allow muhaajirna ciidanka kaydka ee difaaca ee furinta ku jira lagu darayaa waa ciidan gaara muhaajiriintu ma noqon karaan oo meeshii ka soo dib uguma laaban karaan isagana saasuu rabaa inaan qoladii dib lagu celinin buu rabaa islaamnimana waa u dheertahay walam yashcur annahu cabdun nabiga ma ninkan inuu addoon yahay fa sayiduhu sayidkiisii oo yuriiduhu dooni ayaa yimid oo yidhi addoonkan ma arrinta wuxuu u yimidoo waa baxsad anuga soo fakaray faqaala lahu nabiyu sala la alay slam ba wuxuu yidhi bicniih ninka hadda qaa'imadii muhaajiriintu ku darmaday saxaabi weeyaan dib loo celin mahaye iga gado addoonku ilan waa xoolee faishtaraahu bicabdayna laba addoon aswadayni madmadoowa gaala ah ee farta loo geliyooraya qaadoo ku gado uma lam yubaayic axadan bacdu nabiga qof damba lama mubaayacooninoo heshiis lama gelin iyo bayca iyo muhaajirnimo iyo waxaas xataa yasalu ilah uu ka weydiiyo acabdun hu ma addoon baa tahay ilah uu ka weydiiyo si loola dhaqmi marka yaa jirta baabu rahan rahankii ku saabsan yahay wa jawaasihi fi lxadari wa safari inuu rahanku bannaan yahay fi lxadari xadar haddii la yahay oo xadarku waa yani qofka muqiimka ee ciddiisa jooga iyo fi safari safar labadaba rahanku waa ku bannaan yahay rahanku waa waxaa weeyaan waa tawhiiq dayn qof aad ka qaadatay oo tawhiiqisa wey oo wuxuu kuu kaaga kalsoonaada aad u dhiibto oo daynisii markaasuu wuxuu yidhi haddi aniga maa maxay kumana garana ama amad wax kaa waayaa saacadaydan hoobaa tidhi saacadaadan saacadaadan sii hayso daynti intaa kaga keenayo marka rahan baa la yidhaahdaa rahan ka iyo murtahin iyo marhuun waayo marka haddii aad magaaladaadi deegaankaadi aad joogtana waad isticmaali kartaa safar haddaad tahay waa isticmaali kartaa aayadda qur-aankeed laftiga ku soo arooray safar bu ahaa wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda idinkoo musaafiriin wax idin kala qora daymihii haddaad weydaan rahan la kala qibdooda ayaa tawfiiq iyo curaar ka dhigan kartaan curaar bay dhahaan ayaad ku isticmaali kartaan buu marka aayaddaasi waxaa weye kharaja makhraj ulqaalib ama waxaa weeye xaaladda baahida inta badan marka loo baahan yahay waa marka musaafirka leeyahay wa ilaa xadarkuna xadarkuna isaguna iyo nagaadiga qofka asagoo ciddiisa jooga rahan waa isticmaali karaa dayntii aan kaa sii iyo wax keen aan sii haysto iyo damiin damiinki wey qaala xaddaana waxyaalaha xoolaha lagu xifdiyay ka mid tahay xoolaha tawfiqat lamwaal waxaa lagu xifdiyo kafaalada iyo damaanada iyo shahaadada iyo kitaabada iyo rahanka iyo intaasoo dhanba xoolahan qofka inayna ka fakanin ayuu rabaa oo qalbigiisa uu ku xasilo soolihiisi aan uga baxsanin qala xadana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba wmoxamed bn alcalaa walafdu liyaxya qala yaxya akbarana wqala akhrana xaddaana abu mucaawiya can axmed sulayman can ibrahim annakhaci can aswad ibn yaziid annakhaci asaguna can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tidhi ishtara rasuulu llahi sala allah alay wasalam min yahuudiyin nin yahuudi oo yahuudi madiinaa wuxuu ka gatay dacaaman raashin binasiatin dayn dayntu waa nooc beeca ka mida ah dayn baa uga qaatay faacdaahu dircan lahu rahanan markaasuu nabigu wuxuu u dhiibay diracbileedkiisii rahan u sahaysu yidhi culaag intaa kaga keenayo nabiga alai slam marka asagoo bixinin ayaa tii ilaahay ku timidoo waa dhintay abubakar baa bixiyey markii dambe radia allahu canhu qala xadana isxaaq bn ibrahim alxandli wcaliy bnu khashrab qaala ahbarana ciisa bn yunis can acmar sulayman bn miiraan can ibrahim annaqi an aswad bn yaziid can caaisha radi allahu canha ishtaraa rasuulu lahi sala la alay waslam min yahuudiyin dacaaman buu ka gatay wa rahanahu dircan min xadiid diracbireedkii dagaalka ayuu rahan u siiyey marka silaaxa iyo hubka iyo arrimahaas sooma soo gelayso gaalada laga gato arrinta ayadaa asalka inayna bannaanayn bay ahayd laakiin meeshan kow rahanka waxaa lagaga jawaabay dirucu horta silaax mubaashira maaha waa iska wiqaaya waa diracbireed ee hub hadduu hub yahayna dadkan waaba oo gacanta muslimiinta ku jira oo cabsi aan ah laga qabin inay adeeg kula soo aadaan ayagaa gacanta lagu hayaa oo la haystaaba ayib waxay tusaysaa xadiidkanna mucaamalat lkufaar in gaalada lala mucaamilo beecan wa shiraa'an wa rahnan wa ijaaratan wax laga gadan karo wax laga iibsan karo wax laga rahmi karo wax laga ijaaran karo lala mucaamili karo <clears throat> ayay xadiidka tusaysaa maa iyagoo gaalaa ah dacaamkooda iyo xoolahooda iyo waxaa laga yaaba inay xaaraam yihiin kol haddaad caynulmaal xoolahaas aadan ogeyn inuu xaaraam yahay waad la macaamili kartaa yahuud wey wuxuu nabiga la dhaqmaya calayh salaam oo ilahay uu ku tilmaamay inay yihiin akaaluuna lisuxti xaaraan cuna iyo ribo qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali qala akhbarana almaqzumi qala xadaana cabdulmalik cabdulwaxid ibnu ziyaad almuiira bnu salma inuu yahay soo maray maqzumigaas muiira bnu salma qala xadaana cabdulwaxid bnu ziyad an axmed sulaymaan qaal dakarna rahna rahan baan sheegnay fi salami salamka dhexdiisa qof wax salam oo hormarsaday oo haddana rahanna ku daraaya cinda ibraahim nakaci baan ku sheegnay ma banaan tahay mise ma banaana faqala wuxuu yhi xadaana aswad binu yaziid baa noo warramay can caaisha ana rasuula allahi sala allah alay wasalam ishtaraa min yahuudiyin dacaaman raashin buu ka gatay ilaa ajalin waa salamkii weeyaan wa rahanahu dircan lahu min xadiid dirac biraad oo dirac bir ka samaysan buu rahan u siiyey nabiga alai slam marka nabigu wuxuu lahaa duruuc oo bir ah oo dagaalka markuu galaayo u xidho oo sahmiga iyo leyrka iyo waxa uu iskaga difaaco ayuu lahan jiray inuu qofka uu asbaabta la imaado oo taxadar qaatana ka hor imaan mayso tawakulka inta tala saarata alle imaamkoodii buu ahaa asbaabta inaad la imaatale tawakulka imaana tawakulku waa acmaalu lquluub qalbiga wax gala kalsooni rabbi inaad ku qabto isaga aad ku kalsoonaato isaga aad tala saarato qalbigay ku jirtaa laakiin macnaheeda kama dhigna bannaanka issoo dhig ninkii nabiga ku yidhi yaa rasuul allah hashayda miyaan dabraa miyaan dabraa mise ilahay baan tala saartaa waa iska sii daayaa acqilhaa wa tawakal buu yidhi ilahayna tala saaro neefkaadana ha kuu dabranaado asbaabta la imow ilahay dadka asbaab buu siiyey xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana xafs bnu kiyaaf an acmash can ibrahim qaal xadaanii aswad can caaisha can nabi sal slam min riwaayat ibn xadiid xaduudhaysa marka xaaladii nabiga uu ku sugnaa weliba aakhiru cumrihi bay ahayd wixii oo beero badan iyo dhul badan iyo haniimo badan iyo wax badan la helay haddana nabiga calayhi salaam adduunyadu siduu ku ahaa wixii soo gala waa bixinaya rasuulka calayhi salaam markaasuu adduunyadu saa ku ahaa rasuulka sal allah alay slam xoolo waa soo galeen ma ahayn nabiga alay slam qof ista faqiirahoo xoolo aan lahayn ma ahayn xoolaa soo geli ari waa walahaan jir rasuulka calayhi salaam fii sunan waxaa ku sugan abu daawuud inuu nabigu yidhi boqol neef oo ari aan leenahay maalintii waxar dhalataba kuwii weynaabaa mid ka gowracdaa buu dhihi jira rsulka alai slam gowracaynaayo masaakiinta iyo martin iyo loo gowraci boqol neef oo geela waa kii gowracay rasuulka xajat alwadaac sala allah aleyh waali wasalam marka qof aan kasbanaynin oo xoolaa iyo adduunya waxba aan ku jirin nabiga ma ahayn waxaa weeye xoolahaas qalbigiisa kuma jirin aakharo iyo muxuu ahaa maa cinda allahi min daar alaakhira ayaa nabiga la weynaa adduunyada kasabkeeda waxay ahayd wasiila ila alaakhira waa bixin jiray waa sadaqaysan jiray sala allah aleyh waali wasalam wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam cala nabiyina moxamed